bsmi اllahi الرحman الرaxيim alxamdu لilaahi rab العaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamedi wعlى آlih وsaxbihi أجmaعiin allahuma اnfacna ma callamtna wcallimna ma yanfacuna wزidna cilma qala اlimaamu abuاlxusein muslim bn xajaaj bn muslim alqushayriyi naysaburi raximah اllah kitaabu طibi dibigii buu ku saabsan yahay markii dibi la yidhaahdo waxaa soo gelaya oo shamlinaya almudaawi wاdawaa wاlmudaawa mudaawa calayhi yaani qofkii wax daaweynayay wax dhabiibayey dhakhtarka ahaa iyo daawadii naftirkeedii waxa lagu daawoobo oo inoo keeni doono musanifka waxna waa ruqya waxana waa hayru ruqya way imaan doonaan iyo qofkii la daaweynayey iyo qaabka loo loo daaweynayo dibiga iyo isdaaweyntu guud ahaan iyo cumuum ahaan waa camal bannaan oo mubaaxa inay waajib noqoto ama sunno noqotona waa dhaci kartaa qofka haddii daruuradiisa iyo xaaladdiisu halkaa gaadho nusuus baana ku soo aroortay oo nabiga calayh salaam waa kale tadaawuu cibaad allah faina allaha lam yanzil lam yunzil daan ilaa nazla bihi dawaa cudur ma soo degin ilaa daawadiisana ilahay waa soo dejiya isdaaweeya tadaawu cibaad allah islaamka ka hor waa jiri jiray dembiga jaahiliyatan islaamkuna waa un sii xoojiyey waxyaalaha laisku daaweeyey iyo qaabka laisku daaweeyey iyo wax badan buu ka hadlay nabiga calayhi الsalaatu wasalaam waa kii sacad bin abi waqaas u diray alxaarif ibnu kilda nin la dhihi jiray oo dabiib ahaayoo mashhuur fi dibi ahaan jir dibiga iyo caafimaadka iyo daaweyntu caan ku ahaa isagoon weliba markaa isagoon islaamin saxiix annahu lam yuslim saasay culimmadu badan yihiin inuuna islaamin marka xataa hadduu gaal yahay laguna kalsoon yahay oo ahludiimaha uu yahay dibi iyo dhakhtarnimana loogu lagu ogaaday in loo doonan karo sacad bin abiwaqaas buu u diray alxaris bin kilda oo daa'ifiha ka marka masaa ku saabsan fii hada albaab ayaan arki doonnaa oo musanifku uu wax badan iyo axaadiid fara badan oo kala duwan oo canaawiin iyo mawaadiic kala duwan ku hadlayso ayuu kaga hadli doonaa raxmat ullaahi calayh baabu ibi waalmaradi waaruqa wuxuu ku saabsan yahay aib ibigii iyo walmaradu jiradii laiska dabiibaayey iyo waruqaa oo ka mid ah min anwaaci dibi waxyaalaha laisku daaweeye ka mid ah ruqada waa tufidda wey qur'aanka iyo adkaarta ma'huurada ee nabigeenna ka sugnaatay calayhi salaam in laisku dibiyo oo laisku tufo ayaa ka mid ah waxyaalaha laisku daaweeye maxaa yeele cudurka ilaahay baa keenay subxaanah wa tacala isaga un baana qaada waa ilahay waa kaka sheekeynaya ibraahim waidaa maridtu fahuwa yashfiin haddii aan xanuunsado asagun baa i daaweynaya waxaan kalena waa asbaab iyo wasaa'il iyo sabab lala imaanayo caqiidada qofka waa inuu qabaa oo u ogaada xanuunka xag alluu ka yimid isagun baana qaadi karaa fa idaa waafaqa dawaau daa bari'a biidni illahi bu nabiga calayh salaam yidhi haddii daawadu ay asiibto meeshii cudurka oo iswaafaqaan kamkii iyo keefkii qadarka qofkan asaga loogu talagalay iyo muddada loogu talagalay iyo meeshii loogu talagalay ay iswaafaqaan bari'a ah biidni illaah idan ilaahay buu ku beri noqonaya ku bogsanayaa marka aibu waalmaradu waaruqaa ayuu ku saabsan yahay qaala almusanifu raximah اllah xadaanaa muxamed ibnu abi cumar almaki qaala xadaanaa cabdulcaziiz ibnu muxamed idarawardi can yaziida wa huwa ibn cabdillaahi bn usaamata bn اlhaadi can muxamedi bn ibraahim can abi salamata bn cabdالraxmaan bn cawf الzuhri can caaisha um اlmuuminiina radia allahu canha zawji nabiyi sala اllah alيh ali wasalam annaha caaisha qaalad waxay tiri kaana wuxuu ahaa shanigu kaana ay shanu shanigu wuxuu ahaa ida ishtakaa rasuulu ullah rasuulka ilaahi sala allahu calayh wasalam markuu xanuunsado ishtakada maanta maaa sheegasho xanuun waayo markuu xanuunsado raqaahu jibriilu jibriil alamiin calayhi salaatu wasalaam baa ku tufi jiray waa malak malakuljibriil alamiin alqawiy alamiin weeyaan ninkii ilaahay uu ku tilmaamay inuu yahay mid aamin ah waxyigaa loo aaminay ambiyada ayuu ayuu u keeni jiray waxyiga xaq alleh intuu ka soo qaado raqaahu jibriilu jibriil baaba ku tufay nabiga sala allahu calayh waali wasalam qaala wuxuuna yidhi jibriil bismi illaahi magaca ilaahay yaa yubriika lagugu daaweynayaa ilaahay daatadiisa iyo isimkiisa iyo magaciisa ayaa lagugu daaweynayaa yubriik wa min kulli daa'in cudur kulligiina dhammaantii cudur oo dhanna yashfiika allaha kaa caafiyo kaa daaweeyo wa min sharri xaasidin xaasid shartiina allaha kaa badbaadiiye idaa goorta uu xasada xaasidnimadiisii ku dhaqaaqo wa shari kulli dii caynin il mid u saaxiiba kulligii shartiisna waan kaa daaweynaya oo ilaahay baan kaaga barya ayaa inuu kaa daaweeyo <clears throat> waa duca oo jibriil calayhi salaam uu ku tufaaya nabiga sala allahu alayh waaalih wasalam <clears throat> bismi illaah magaca ilaahay mufradun mudaafun ilaa macrifa yufiidu alcumuum marka waa atawassul biasmaa'i illaahi wa sifaatih magacyaha ilaah iyo sifaadkiisa in ilaahay lagu baryo oo laisku daaweeyo oo laisku shifeeyo <clears throat> cudur walbaba bikulli da'an yashfiik marka jibriil baa ku tufaaya nabigana waa tufay calayhi salaam asagana ilahay waa isku baryay caafimaad ilahay waa iskaga baryey saxaabadiisa jirana waa oga baryey waxaa soo arortay allahuma caafinii fii badani marka wamin kulli da'in yashfiika wamin shari xaasidin idaa xasad wa shari kulli dii cayn cayn xaasida ah oo qofka fiirisay intay cajabgelisay deenna qofkii ay fiirinaysay intay cajabgelisay ayay markaa si wax u fiirinaysaa xasadnimo ay ku jirto oo qofka uu u quuri laayahay waxa ilaahay ku mannaystay ee ama muuqaal iyo badanah ama caafimaada ama maala ama kayrkii mina nicam nicamta ilaahay uu qofka siiyey ood xogow majeerato oo aad quuri weydo oo qofkii indhaha ku fiiriso ilxasad ku fiiriso waxaa ka dhasha sun baa ka dhalata sun isha ayada waxaa ka soo baxaya maado masmuumahoo sun ah oo latiifahoo qarsoon markaasay waxay gaadhaysaa qofkii asagaahabay ku dhacaysaa wayna dhacdaa masaska xataa xayawaanka iyo masaska qaar waxaa ka mid a ah, araggooda iyo fiiradooda khatar u keenaysa qofkii yusqidu lxamla waa ka dhihi jira nabiga calayhi salaatu wasalaam uurkay soo ridaan masaska qaarkood midka abtarka la yidhaahdo ama eh, masas baa la sheegaa marka in qofka ishiisii wixii uu ku fiiriyey deen ay ninkaa qofkaa kale ay wax yeesho kolley amar ilaahay iyo idan ilaahay weeyaan awood ay leedahay maahe laakiin sabab ay u noqoto waxa mustabcadaho caqlan wa sharcan caqligana ma diidaayo sharciguna waa ihbaatiyo waa sugay waxaa dhacday xilligii nabiga calayhi salaatu wasalaam nin saxaabi ah oo camr ibnu rabiica la yidhaahdo yaa wuxuu fiiriyey nin saxaabi oo la yidhaahdo sahl ibnu xunayf sahal binu xunayf meel biyo abuu ku qabaysanayey dharkiisibuu yaraystay jidhkiisi oo muuqda ayuu saa u fiiriyey caamir binu rabiica fiirinaya markaasuu wuxuu yidhi maa ra'aytu kalyowm yacni maanta oo kale ma arkin walaa jismu mukhaba'a yacni xataa gabadh maqbiyadoo gurigeeda ku jirtan allah ka dhigay jir sidan u quruxsan weligay ma arkin buu buy maanta ka hor hadalkuu saa lahaaba sahal binu xunayf waaba dhacayba waaba dhacay qan baa la saaray waana gariiray markaasuu saxaabadii nabiga alay slam u imaada waxay dhaheen sahal waan ka yaabannahay sahal waa la helay waa dhacay markaasuu wuxuu yidhi yaad ku tuhunsan tihiin markaasa waxay dhaheen ninkaasa hadalka ku hadlay nabiga alayh salaam wuxuu yidhi calaama yaqtulu axadukum akhaah axadkiin muxuu walaalkii u dilayaa dil buu ku tilmaamay axadkiin muxuu walaalkii u dilayaa hallaa baragta calayhi buu yidhi maxaad barako ilaahay oga baryi weynay waxaa soo aroortay fii bacdi alaxaadiid kama fii albazaar in nabiga calayhi salaatu wasalaam uu yidhi min xadiid anas axadkiin markuu arko wax cajab geliya faqaala maa shaaa allahu laa quwata ila biاllaah lam yaduruh hadduu qofku wax cajabgeliya intuu arko xataa carruurtaada xoolahaada waa iska ileen kartaa wax ku cajabgeliya haddaad aragto ood tidhaahdo maa shaaa allahu laa quwata ila billaah waxba dhibaataa marka qofkaa ma gaarayo suntiisii meeshaasi ku kala go'aysaa oo qofka asaga waxba ma yeelaysa weeye saasaa marka fiican in la yidhaahdo ama barakada uu nabigu sheegay kama fi saxiix hallaa barakta calayhi baaraka allah haddaad tirahdo qofkii wixii qalbigaada ku jiray oo ama xasadnimaa o dhan way baaba'aysaa allahu barakeeyo markaad tidhaahdo waa baaba'aysaa wixii qalbigaada ku jiray xumaana oo qofka asaga aad u qaaday marka shari kulli dii cayn cayn mid saaxiiba xaasida ahoo caayin baaba la yidhahdaa qofka qofka wax ilaynaya caayin baa la yidhahdaa kan ilaynayana macyuun baa la yidhaahdaa cayntii xadaana bishr bnu hilaal asawaaf qaala xadaana cabdulwaari bn cabdisamdin qaala xadaana cabdulcasiiz bnu suhayd can abi nadrata annadr ibnu malikin can abi saciidin alkhudriy sacd bnu malik ibni sinaan radia allaahu canhu ana jibriila malakuljibriil calayhi asalaam ata nabiya nabiga sala allahu calayh wasalam buu u yimid faqaala wuxuu yidhi yaa muxamedu muxamedow ishtakayta ma xanuunsan tahay ayuu yidhi waa malaggii nabiga calayh salam waxyuu u keenayay xagga lalaga soo diri jiray ruuxu lamiin baa la yidhahdaa faqaala wuxuu yidhi nacam haa waan xanuunsanahay qofka inuu yidhahdo waan xanuunsanahay haddayna tashaki iyo ka sheegasho qadarka ilaahay iyo una ka sheeganaynin oo aynan xumaanuu ka xun yahayn una muujinaynin dhibaato male waan xanuunsanahay madaxay xanuuni jirkaas halkaa xanuuni waa dhihi karaa nacam qaala wuxuu yidhi jibriil bismi illaahi arqiik magaca ilaahay baan kugu tufaya annagoo cuskanayna oo tawasulana min kuli shayin shay kastoo yuudiika ku dhibayaana ilaahay kaaga baryana inuu kaaga bogsiiyo min shari kuli nafsin naf kulligeed sharteed aw caynin cayn kulligeed xaasidin xastaysa allahu yashfiika ilaahay ha ku daaweeyo bismi illaahi arqiik magaca ilahay baan kugu tufayaa buu yidhi jibriil markasaas u tufaaya calayhi salaatu wasalaam marka mashruuciyatu ruqya ruqyada iyo tufiddu inay tahay shay ah oo sharciga ku bannaan hadday tahay qur'aanka iyo adkaartaa sugan hadday tahay oo wax shirkiyaada ilaahay kayrkii loo dhawaaqaya haddaynan ahayn waxba dhibaataa male xaddaana moxamed bnu raafic inaysaabuuri xaddaana cabdurazaq bn hamaam asancaani xaddaana macmar bnu raashidin alasdiy can hamaam bn munabihin qaal haadaa warkan maa yoladii buu ka mid yahay saxiifadii uu xadaanaa noo warramay abu hurayra can rasuulillahi uu nooga warramay sala allah aleh wasalam fadakara wuxuu sheegay axaadiida minha min asaxiifati ka mida ah, waqaala rasuulullah nabiga alay slam wuxuu alcaynu xaqun alcaynu ishu iyo in lays ilaahiyo xaqun weeyaan xaqun maxaa laga wadaa haabitun mawjuudun laa shaka fiih haabitun mawjuudun laa shaka fiih waa shay sugan oo jira oo shaki lahayn in lays ilaahiyo oo isha ay jirto waa khuraafaad iyo wax jira maaha il iyo waxaas lama dhihi karo binafsi hada alxadiid alcaynu xaq ishu waa wax jira oo sugan oo dhab ah jirta wey marka ay jirta ee iyadana qadarkeeda inaan la dhaafinin wey in qofka waswaas isu rido oo yihahdo waa la ileeyey oo meel markuu ka xanuunsadaba uu u malay in la ileeyey oo shukuuq iyo cudurro kale isku sii sii geliyana ma aha laakiin cayntu waa jirtaa calaamaadna way yeelan kartaa muuqaal jidhka xaggiisa ka muuqda bay noqon kartaa oo jidhka ka muuqan kartaa wejiga isbeddel ku dhaca waxyaalabaacaas calaamaad bay leedahay calaamat qofka la ileeyey calaamaad badan buu leeyahay oo ay sheegaan dadka takhasuska arrintaa u leh ay sheegaan qaala waxadaanaa cabdullaahi bn cabdiraxiim addaarami amarqandi qaala xajaaj ibnu shaacir xajaaj ibnu xajaaj athaqafi shaacir abu muxamed wa binu khiraash qaala cabdullaahi isagu wuxuu yidhi waa daaramiye ahbaranaa waqaala akharaan xadaanaa bay dheheen muslim bn ibraahim alfarahidi qaal xadaanaa wuhayb ibnu khaalidin can ibni daawuus cabdullahi bnu daawuus can abihi daawuus ibnu kaysaan alyamani can ibni cabaasin cabdullahi bnu cabaas ibnu cabdimualib alhaashimi ibnu cammi rasuuli illaah can اnabiyi sala اllahu alayh waalih wasalam qaala nabigu wuxuu yidhi alcaynu xaqun isha waa xaq waa haabit way jirtaa walow kaana shayun ta'kiid waaye walow kaana shayun hadduu shay jiri lahaa saabaqa alqadara qadarka wax ka hormara hadduu saabaq manaa haalib sabqigu manaa halabana way noqotaa manaa taqadum iyo horumarna way noqotaa iyo dhaqitaan maanta manaa halaba wey walow kaana shaya shay hadduu jiri lahaa saabaqa alqadar wuxuu ilaahay qadaray wax walbaba ilaahay waa qoray oo waa qadaray qabla khalqi samaawaati walard bihamsiina alfa sana konton kun oo sano intaan adduunkaba la abuurin ayuu ilaahay subxaana wa tacaala qalamkii wuxuu yidhi octob waxa imaan doona ee waxa dhici doono dhan qor baa layidhi looxul maxfuud baa lagu qoray marka wax walba waa qoran yahay oo kusoo maraya shar iyo khayrba haddana wuxuu nabigu leeyahay hadduu jiri lahaa shay un shay saabaqa alqadar qadarkii ilaahay uu qoray qadaray wax ka qaalib noqda oo qadarkiiba badela hadduu jiri lahaa saraqatu lcaynu isha ayaa ka qaalib noqon laheyd waida istuqsiltum haddii inaga dhaqi dalbo faqsiluu dhaqa buu nabiga calayh isalaatu wasalaam yiri marka yani qadarka ilaahay subxaanahu wa tacaala wax ka qaalib noqon doon il baa ka qaalib noqon laheyd oo mari laheed waxaan laguu qorin bay ayadu keeni laheyd buu ka wada macnaha saasay macnaha xadiidku macnihiisu noqonaya sala allah aleh waali wasalam laakiin ma dhacdo qadarka ilaahay siduu u qoray u qadaray un weeyaan isaga qudhigiisa inkastooo ah, looxa maxfuudka aszaligii iyo loo qaqaybiyo maqaadiirtu anwaac qaybo qayba ayay leedahay wax looxa maxfuudka lagu qadaray qabla khalqi samaawa wax ilmaha markuu calooshooyadii ku jiray la qoro loo qadaray wax sanadkiiba mar la qadaro leylatulqadrigaasi habeenkii la yhahdo qadarkii ilahay wuxuu qadaraya sanadkaas wahaakadaa way sheegaan yamxuq allahu eh, ma yashaaw wayuhbit alcaynu markaa waid istuqsiltum haddii dhaqid laganaga dalba faqsiluun maxaa laga wadaa qofkii waa la ileeyey waxbaa lagu arkay aaar ama wabuba shanqar iyo waxbaaba jirta mararka qaar ama jinni hawsii kaalma sii raaca ama sixi wuxuu ahaadaba waxyaalo badanna baabka baab waasac buu hadda noqday takhasuskiisa u badan yahay oo aad iyo aad u baahay baabkii ama cayntii ama sixirkii ama jinnigii ama wixii lagu akrinayay ama tartiibaadkii loo samaynayo ama sida maaragtay culuumtiisii loo ballaadhiyey ama siduu nin walba dhinac oga galay inaad mid gafe iyo mid ijtihaadkiisa ku saxsan iyo mid ku khaldanba baa ballaaro weeyaanoo inaan si galla aanan aqoonteeda u silahayn laakiin waxaa weeyaan qofkii haddii la ileeyo oo lagu tuhmo qof haddaan mar dhow sheegayna xadiidkii nabiga calayi salaam yaad ku tuhunsan tihiin caamir baa la yidhi marka qofka asaga ah eh ishaa in lagu tuhunsan yahy inuu qofkan ileeyey in loo yeero dhokaalay ni adaan kugu tuhunsannahay waxaas waxaasaan u malaynay noo dhaq baa laleehay noo dhaq id istuqsiltum riwaayadii aan sheegayna waxaa ku qoreed fatawada u weysayso tawada wuduu baa laga cabiray marka qofka asagaa wejigii buu dhaqi gacmihii buu dhaqayaa maraafiqdii lugihii buu dhaqayaa lawyaha way soo aroortay meelaha iizaarki iyo hoosguntiga iyo meelahaas daakhilatlizaar waxyaalahaasuu dhaqaayaa weel baana loo dhigayaa biyaha asaga ehe uu isku dhaqdhaqaayo dhulka lama dhigaayo saasaa loo haynayaa markuu wixii ku gororiyo oo ku dhaqo bacda riwaayaat intuu cantuugo yuu ku tufaayaa wixii ishiisii iyo jirhkiisii ka soo baxay oo sumuumaha wixii baa maarata sunsun lagu daaweynay markaasaa gadaal laga istaago qofkii oo fii xaalat alkhafla ku jira oon aad maarata u baraarugsaneen yaa shab lagu siinaya shab baa lagu siin dhabarka inta lagaga imaado sidaasaa marka la yeelaya bay leeyihin waida istuqsiltum haddii dhaqidna naga dalbo faqsiluu hadhihin aniga maanaa yaa qumaya hiyo maanaa iilayadhihine haddiiba lagu yidhaahdo war noo dhaq waxba ku yeeli mayse u dhaq buu nabiga calayhi salaatu wasalaam baabu sixir sixirkiibuu ku saabsan yahay sixirku isaguna wuxuu ka mid yahay waxyaalaha xanuunka ah ee dhibaatada iyo saamaynta qofka ku yeesha waana shay xaqiiqo oo haaba oo jiro waayo sixirku sixirku wax jiro wey qofka waa u dhiban karaa waana u jiran karaa oo xanuun buu keeni karaa marka qur-aankana meeilahay wuxuu ku tilmaamay wajaa'uu bisixrin cadiim e, fircoon iyo qowmkiisii waxay la imaadeen wax weyn inay la imaadeenoo aad u culus ayaa lagu tilmaamay marka waa jiraa sixirku qofka saaxiirkaana axkaamtiisa culammadu way ka hadlaan bacdigood waxay leeyihiin waa la dilayaa wa bacdi riwaayad bay isticmaalayaan xaduhu asayf in lagu dilo <coughs> haddii la ogaado la xaqiijiyo wey inuu saaxir yahay ama isagiiba uu qirtaba qaala xadaanaa abu kurayb maxamed bn اlcalaa qaala xadaanaa ibnu numayr maxamed bn abdlaahi cabdullaahi eh, bnu numayr can hishaam ibni curwata can abi curwa bni zubayr can caaisha umulmuminiin radia allahu canha qaalat saxara rasuula allahi sala allah aleh wasalam nabiga waxaa sixray yahuudiyun nin yahuudi ah min yahuudi bani zureyq ka mid ah bani zureyqo horta waa qabiil reer ansaareedoo carab ah yahuud ma aha yahuudi bani zureyqdaasi markay iwaafadaasi waxay leeyihiin wuxuu ahaa ninkan xaliifun bilyahuud buu ahaa isagana wuxuu ahaa carabtii reer madiinuu ahaa laakiin taxaaluf wuxuu kula jiray banu zurayqan ayuu taxaaluf labada qaws ee aws iyo khasraj ee madiina deganeed carabtaheed yuhuuddii deganeed madiina bani qurayda iyo bani qayruqaac iyo banu nadiir iyo qabaa'ilkii kaasoo way ka tirsanaayeen marka yahuuddu bani zurayqin reer bani zurayq yahuuddii ka tirsaneed yuqaalu lahu layihahda labiid ibnu lacsam yaa magaciisa la dhihi jiray ninkaasaa nabiga sixray calayhi salaatu wasalaam bacdi riwaayaat waxaa adeynaya inuu khaadim nabiga u ahaa oo ay yuhuuddii kale iyo gaaladii kale meesha ka soo galeen nabiga calayi salaam in uu sixro labiid ibn alacsam qaalad waxay tihi xataa kaana rasuulullah nabiga calayhi salaam wuxuu ahaa yukhayalu ilayhi waxaa la malagelinayaa oo la moodsiini annahu yafcalu inuu sameeyo ashaya wax wamaa yafcaluhu mana samaynin inuu reerkiisi la macaamilooday buu u malayn mana la macaamiloonin sala allahu aleyh waaalih wasalam waxyaala noocaas halkaasuu ka saameeyey waxyigii iyo tabliiqu risaaladii iyo ummaddii hoggaankeedii nabigu waxba iskama bedelin caqligiisii laakiin xoogowaasi halmaanka ah oo inuu wax sameeyo u maleen uuna samaynin ayaa nabiga ku dhacay calayhi salaatu wasalaam xataa idaa kaana daata yowm markay maalin maalmaha ka mida ay joogto ow daata leylatin habeen habeenada ka mida dacaa rasuulullah ah, ilaahay baa waafajiyey ducadii xag alle ayuu u cararay nabiga calayh salaam ilaahay buu bariyey laysa laha min duuni illaahi kaashifa waxyaalahan dhibaatada ilaahay unbaa fayda aman yujiibu lmudara ida dacaah wayakshifu suu markii sixir iyo dhibaato iyo qofka ku dhacdo inuu sixir kala aado khuraafaad kala aado jin iyo shaydaan uu kaalmaysto ma aha xag alle ilaahay baa axal baa arkaya ka warhaya og qofka asagaana muhim waxaa weeye asaga inuu horta uu dadaal sameeyo <clears throat> qur-aan ha lagu aqriyo ha lagu tufo laakiin adigana dadaal samee ilahay ku xidhan subxaana wa tacaala ictimaad iyo tawakul baa laga rabaa iyo allabari iyo dikrigii iyo adkaarta ood badiso iyo xirsiirkii weysadii oo laasimto arrimahaasaa loo baahan yahi ayb nabiga ilaahay buu baryey uma daca haddana waa baryey uma daca haddana waa baryey waa ku celceliyey ducadana in lagu celceliyo tikraaru ducaa waa ilaaxa biha ilaaxa ilahay waa jecelya subxana wa tacala uma qaala wuxuu yidhi caaishatu caaisha ashacartii ma ogti ana allaha ilaahay inuu aftaani ii jawaabay <clears throat> oo iga ajiibay fii ma wixii istaftaytuhu fiihi aan ka dalbay aftaanidii macnaha waxa weeyaan ajaabanii inuu ilaahay iga ajiibo iga aqbalay fii maa wixii saftaytuhu fiih aan ka dalbay oo inuu ilahay cudurkan iga qaado waxa hayana ii muujiyo ti ilahay waa iga ajiibayoo jaanii rajulaan laba nin baa ii yimid waa laba nin oo malaa'ig weeye laakiin suuradii laba nin bay iska soo dhigeen jibriil iyo mikaa'iil bacdi riwaayad waa sheegeen jibraa'iil qaarkoodna mikaa'iil bay ku daraan marka jaanii rajulaani laba nin baa ii yimid faqacada axaduhuma midkood wuxuu fadhiistay cinda ra'sii madaxayga hortiisa agtiisu fadhiistay walaakharu midka kalena cinda rijli ow rijlaya labada lugood buu nabiga iga fadhiistay laba malag oo laba nin iska dhigtay weeye nabigana waa jiifaa wax hurda ahaan yuu ku jiraa sala allah aleyh wasalam faqaala aladii kiibaa wuxuu yidhi cinda ra'si madaxayga ag fadhi liladii kiibuu hadal ku hadal qabsaday cinda rijli lugahayga fadhiya ow liladii kiibaa hadlay cinda rijliya rijlaya labadeeda lugood ag fadhiya liladii kii wuxuu ku yidhi cinda ra'si madaxayga agtiisa fadhiyey maa wajacu rajul <clears throat> labadii nin baa su-aale isweydiinaya ila qofka hadduu jiranaya baaritaan buu u baahan yahay maa wajacu rajul ninkan xanuunkiisa muxuu yahay maa baalu hada rajul riwaaya bukhaari qaala wuxuu yidhi mabuub waa qof sixran mabuubka macnaha masxuur wey qaala wuxuu yidhi man dabah oo yaa sixray qaala wuxuu yidhi labiid ibnu lacsab kol haddii saaxirkii la ogaado fashilkii bay qayb ka qaadanaysaa wix inuu fashilmo labiid ibnu lacsab qaala fii ayi shayin muxuu ku sixray qaala fii mushdin shanlo iyo wa mushaadatin timihii ay soo qaadatay ee markii lagu shallaysa timihii soo raacay ila nabigu timo badna alai salam qofka timo badan yahayna timihiisa waxbaa soo raacay shanlada ama sharifta shanladii iyo timihii soo raacay intaas horta waa helay qaala wuxuu yidhi wuxuu kaloo ku sixray wa jubbi dalcati dakar geetimireed mudakar ahoo lab ubaxeedii ubaxaas meeshii ay ku jirtay jubbigu waxaa weeyaan waa wicaa ubaxa geetimireedka meesha uu ka soo baxa ka soo baxo oo weel ahaana taasna waa helay waxaanuu ku guray marka wa jubbi dalcati dakarin geetimireed lab dalcadiisii iyo ubaxiisii ubaxaas wicaagiisi iyo weelkiisii iyo meeshuu ka soo baxayey intaasuu isku dhex daray qaala wuxuu yidhi fa aynahu xaggee hadda ku jiraa sixirka xaggee geey qaala fii bi'ri dirwaan ceelka la yidhahda diyaarwaan oo bani surayq qolada la yidhahdo ku dhex yaalay ceelkaasoo ku riday baa layidhi khalaas waa fashilmay waa fashilmay marka in saaxirka sixirka la raadiyo caawa sixirkii qofka hadduu ka hadlo iyo dadka cilaajka iyo arrimahaasi way isticmaalaan soo bixi iyo waxbay dhahaan soo bixinta marka waa fashilkiibu ka mid tahay wixii isagaa waa soo afjarmay kadib deena mudaawaadkii iyo qira'atu lqur'aankii iyo markaasaa nabiga waxaa lagu soo dejiyey suurat alfalaq iyo suurat annaas qul acuudu birabbi alfalaq iyo qul acuudu birabbi innaas kow iyo toban aayadood wey kow iyo toban aayadood weeyaan marka qaar culammada ka miday mufasiriintii waxbay ku dardarayaan oo in e, shalladii ayadaheed ay kow iyo toban xabe aheed oo markuu aayad akhriyaba ay baxaysay xabad ay baxaysay sixirkaa marka ala kulli xaal labadaas suuradood oo tacawudka iyo magangalka caam iyo khaas labadaba ka hadashay cumuum qul acuudu birabbi alfalaqi min shari maa khalaq waxba kamina tegin wax allah waxay shara iyo khusuus si gaara ah. nafaahaad hadduu yahay insi iyo jinni hadduu yahay intaba labada surood ay ka hadleen walidaaliku nabiga laazimi jiray oo isku akhrin jiray waxaa laga qaataa weliba inay bannaan tahay qofku inuu isku akriyo adkaarta iyo sii daaweeyo isagoo caafimaadsanba marka nabiga calayh salaatu wasalaam waa isku akhrin jiray qul huwallah birbilfarq birbilaas habeenkii markuu saaxanaayo mid walba saddex jeer jirkiisuu marin jiray intuu wejiga ka bilaabay inta qaabilka iyo inta uu gaaro ayuu ismarin jiray sala allah aleh wasalam waa difaac wey aayadahaas marka soo degay suuradaha soo degay baadkeeda waa fashilmay qaalat caaisha waxay tihi faataaha ataaha rasuulullah nabiga calayhi salaam labadii malag hadduu sheekadeedu dhegaystay meeshaasi ku jirtaa alaabta halkaas loo sheegay waa kacay nabigu ceelkii buu tegey fii unaasin asagoo koox wata min asxaabihi saxaabadiisa asagoo wata ayuu ceelkii tegey uma qaala wuxuu yii ceelkii markuu tegey nabigu wuxuu ceelka halla xabaalo waa la xabaalay uma qaala wuxuu yidhi yaa caaishatu caaishaay wallaahi baan ku dhaartay laka maa ahaa ceelkii biyihiisii waxaad moodaa nuqaacatu alxinnaa xidhno la qooyaad moodaa xidhno biyo lagu qooyo guduudkii biyihii nadiiftahaa sixirkii baa bedelay walakaana nahlahaa geedihii timirtahaa beerta meesha ku taalay waxaad moodaa ru'uusu shayaaiin shayaan madaxiis baad mooddaa foolxumada iyo siday u qumudeen sixirkii saamayn carradoo dhan buu ku yeeshay nabigana intaasuu gaarsiiyey calayhi salaatu wasalaam ilahay baa ka xifdiyo ka ilaaliyey inuu gaadho qalbigiisa inuu gaadho muxuua saamayn ku yeesho waxyigii nabiga loo waxyooday calayhi salaatu wasalaam laakiin xoogoogaasi ayuu ku riday nabiga sala allah aleh waali wasalam <clears throat> sixir aad u culus oo aad iyo aad u ballaaran oo aad adag buu ahaa ayib qaalad waxay tihi caaisha faqultu waxaan yaa rasuul allah afalaa xaraqtahu maxaad u gubi weyday intaad soo bixiso maxaad u gubi weyday qaala nabigu wuxuu yidhi laa ma gubaayo amaa ana anigu faqad caafaaniya allah ilaahay waaya caafiyey wa karihtu waxaa nacay an uhiira inaan faafiyo cala naasi dadka sharan sharan ku faafiyo haddii bannaanka loo soo bixiyo dad baaba dambe qishi kara dad baaba qishii oo baalka isku filgeen kara haddii la gubana dabas qiiqa asagaa ah, dhibaatuba gaarsiin kara dadka marka fa amartu bihaa waxaan amray bihaa ay ilbihira ceelkii fadufina waa la xabaalay ceelkii oo dhanba waa la xabaalay ila hayru saalixin lilistiqdaam lama isticmaali karo riwaayad qaar waxay sheegayaan inuu nabigu ceel kale qotay yiri reer bnasureeq oo weli uu la qoday sala allah aleh waalih wasalam xadaana abu kurayb maxamed bn cala alhamadani qaala xadaana abu usama xadaana hishaam can abihi can caaisha qaalat suxira rasuulu lahi sala اlah alay waslam baa la sexray wasaaqa abu qurayb alxadiida biqisatihi naxwi xadiid ibni numayr wa qaala fiihi fadahaba rasuulu llahi sala اlah alay waslam ila albiiri ceelkii buu aaday fanadara ilayha ceelkii buu saa u fiiriyey wa calayha naqlun gaararkeeda geelitimareed baa ku yaalay wa qaalad waxay tiri qultu yaa rasuula allah fa akhrijhu soo saartay fa akhrijhu soo saar amaraamu ka dhigaysa soo saar maxaa soo saari weyday bay ka dhiganta riwayada hore cadays walam yaqul afalaa axraqtahu maxaa u gubi weyday walam yadkur faamartu biha fadafan fadufinat riwaayooyinka kale ziyaadada iskale <clears throat> marka nabiga waxaan lagu dayin ma jirto jamiic sunuufi اladaa wax allaala wixii dhib ah oo qof lagu dhibi lahaa o dhan nabiga waa lagu dayay calayh الsalaatu wasalaam in la sixro in la sumeeyo <clears throat> in la shirqoolo oo la dilo in la xabiso aflagaado iyo hadal iska dhaaf ceejin iyo in la handado isku dhuunta la qabta iskada wax lagu dayin rasuulkeena sala allah aleh ali wasalam jirto mana galabsanin mana mudna bale intaasoo dada wuxuu u wadaa say naar uga badbaadi lahaayeen jannana u geli lahaayeen ayagiibuu u naxariisanaya oo u ooyaya u naxaya sala allah aleh wasalam ayaguna meesha ugu dambaysay xumaan bay la gaadheen marka mabaadida qofka mabdi'iisa hadduu khaldan yahay oo si khaldan wax u qaato shubahaad ay ku dhacdo shubahaadka asaga ah waxay fool xumaysaa wax allaale wixii wanaag aha ka soo horjeeday ayay fool xumaynaysaa marka cudur baa ku dhacay shubahaad la yidhahdo oo marad ah marad baa ku dhacay fii quluubihi marad fazaadahum allahu marada cudurkaasaa ku dhacay waa qof naasixa oo adiga ku gargaaraayo oo adiga ku wacdinaayo oo adiga ku waaninaayo oo jidka wanaagsan kugu toosinaayo oo le adduunka o dhan baad qabsanaysaan laa ilaha ila allahu dhaha oo dulligan aad ummadda ilaahay ummadihii daba taagantihin baad ka baxaysaan adduun iyo aakhiraba waad guulaysanaysaan oo dhibaatadaas loo geysanaya ka waran dhibaatada loo geysanaya mal markii dambena waaba la tarxiilayo sida isaga oo laaji ah konton iyo saddex sano meeshuu ku gaaray konton iyo saddex sano magaaladuu ku gaaray baa laga saaray sala allahu aleyh waalih wasalam konton iyo saddex sano soo maarti ayaa laga bixiyey laakiin ilahay baa xifdiyey subxaanahu wa ilaa risaaladiisii meeshii loogu talagalay uu ka gaarsiiyo inuun dhibaatooyinkaas oo dhanba uu ka ilaaliyo wixii un imtixaan oo qadar oo dhib ah oo darajadiisa kor lagu qaadayo mooyeene inayna mabdi'iisii mabdi'iisii inuun hakadgelin oo suu ahaa u socdo oo u ka qaalib noqdo ayuu ilaahay qadaray subxaana wa tacala wallahu yacsimuka min annaas ilahay baa ka ilaaliya dadka in mabdi'iisii say rabeen inay damiyaan nuurkaas inay damiyaan waa suuroobi weyday baabu samni suntii buu ku saabsan yahay waxyaalaha isagana dhibaatada qofka u geysto in laga daaweeyo u baahan ayay ka mid tahay xadaana yaxya bnu xabiib alxaariiiy qala xadana khaalid bn xaari xadana shucb can hishaam bn zayd ibn anas ibni malikin can anasin jadda uwiis buu ka warinaya ana imra'atan yahuudiyatan haweeney yahuudiyada zaynabaa la dhihi jiray bint alxaari ninkii marxab la dhihi jiray cali bin abi daalib isku baxeen mubaarasadii yowma khaybar ninkii bay walaala ahaayeen markaa imra'atan yahuudiyatan zaynaba bint alxaari atat rasuula allah nabiga calayhi salaatu wasalaam bay oo la timid bishaatin neef ari oo yay naf intay gowracda wax soo dhowaynayo nabiga u loogaya iska dhigtay sun bay marka ugu dartay weliba xaggee nabiga jecel yahay hilibka intay weydiistay yaa la yidhi garabka iyo tagoogta lugta iyo dhidiraacu jecel yahay halkii bay ku badisay intii kalena waa ku buubaysay suntii fa akala minhaa waxbuu ka goostay akarada ma inuu cunay oo laqay nabigu kalla afku gashaday hadduu afka gashaday laaka waa yar calaliyey markaasay laftii gacanta uu ku hayay baa sheegtay oo tidhi sun baa la ii waa tufay rasuulka sala allah aleh wasalam wa hada min mucjizaatihi wa karaamaatihi mucjizaadkii iyo karaamada nabiga alai slam bay ka mid tahy waa tufay laakiin waxaa laqay saxaabadii la cunaysay mid ka midoo la yidhaahdo bishr ibnulbara ibnulmacruur bishr ibnulbara ibnulmacruur ayaa isaga adkiisii laqay oo ku tagtay kaasaa u dhintay fa ji'a biha ilaa rasuuli illah islaantii baa waxaa loogu yeeray nabiga calayhi salaam oo la sun baa laymariy leedahay joojiya cuntadiibu ka joojiyey kii ku tagtay mooyada asagana waa tufay nabiga calayi salaam islaantii baa loo yeero layidhi haye fasa'alahaa can dalik arrinkaasuu weydiiyey sun meesha ma ku dartay faqaala waxay tahi haa oo maxaad oola jeeday waxay tahi aradtu waxaanan doonaa liaqtulaka inaan ku dilo maynan dhinacba dhigin inaan ku dilaan rabay weliba riwaayoyinkan waxay ku dartay waxaan idhi dhibkaad noo geysatay waad garanaysaa iyo dadkii aad naga laysay waxaan idhi hadduu yahay nin boqor ah oo melig ah oo nagu amartaagleyna ilahay hana dhaafiyo hadduu yahay nabina waa la waxyoon doonaa baan isiri bay tiri marka inaan ku dilaan rabay qaala nabiga calayhi salaam wuxuu yidhi maa kaana allahu ilaahay ma aha liyusallidiki kii kugu sallida calaa daaliki arrinka aad rabta inaad samayso ilaahay uma kaa sallidin uma kaa dirin kuma hirgelinin maanta maanta u dhiman maaya suntaa weeye saddex sano sii noolaa sala allah aleh wasalam qaala wuxuu yidhi aw qaala calay ilahay korkayga iguma ah, kaa sallidin qaala qaaluu waxay dhaheen alaa naqtula saxabada waxay dhaheen nabi allow maan dillo qaala wuxuu la maya dilina maxaa yeelay dhaqanka wanaagsanoo nabiga u lahaa baa jirtay man taqaba rasuulu llahi sala allah alay wasalam linafsi abada weligii naftiisa ooma argoosanin qowlan wa ficla wax lagu yidhi iyo wax lagu sameeyey ooma argoosanin diinta iyo shareecada unbuu difaaci jiray sala allah aleh ali wasalam ha dilina buu yidhi qaala famaa ziltu kama zuulin buu lahay anas acrifuhaa inaan garanaayo fii lahawaati rasuuliillah nabiga dhamxalagiisa calayhi salaam dhamxalagga nabiga inaan ka garanaya sunta iyadae saamaynta ku yeelatay ama madow ku arki jiray ama wuxuu arki jiray mutuu wax soo taagan oo soo kuusan ama wuxuu arki jiray wax manaa god ah waxay ahaataba waan arki jiray buu lehay nabiga ku yeelatay suntii dhamxalagiisa iyo sakfa allisaan meesha ka koraysa xalqiga ama u dhow dhamxalagga la yihahdo halkaas yaan ka garan jiray buu marka uma dhimana nabiga calayh salaam gabadhiina maanta lama dirin laakiin markuu dhintay bishr ibnu lmacruur markuu dhintay de waxaa imaatay dhimasha geeri baa timid qisaas baa marka timid marka ehelkeedii buu u bandhigo o yidhi adaad dilanaysaan waatan waan dilaynaa bay dhaheen waa la dilay islaanta ayadeed zaynaba waa la dil ibnt la dil nacam alyahuudiya ayib nabiga markaa ooma dhimanin sax laakiin markii waktigiisii la gaaray umuurihii uu nabiga u taagnaa ee dacwadii jaziirat alcarab islaamka galay khaybar iyo dhulka u dhawaa yahuuddii laga sifeeyey wakhtigiisi baa dhammaaday sal allah aleyh wasalam suuratu nasri baa soo degtay ah, marka waa loo sheegay nabiga waqtigiisi inuu dhow yahay xilligaas sababtii ilaahay subxana wa tacala wuxuu sabab oga dhigay sunta ayadaheed u fiirso sunta ayadaheed inkastoo uuna laqin laakiin halkaasi saamayn kaga laheed meesha ayadaheed bay gaadhay curuuqdii iyo xidiidii bay gashay way socotay wadnihii nabiga taabatay calayhi salaam caaisha ayuu ku leeyahay nabigoo sakaraada kama zuulin suntii khaybar inaan dareemaayo fa haada awaan inqidaacu abhari hadda weeye markay halbowlaha ay jartay buu nabiga alayh salam leeyahy fajamaca allahu lahu sharafa ashahaada walnubuwa waalrisaala ilaahay wuxuu u kulmiyey nabigeena calayhi salaam sharaf inuu shahiidna ku dhinto nabinimo iyo rasuulnimona ku dhinto nabi rasuul shahiida ayuu ilahi iskugu daray sala allah alayh waali wasalam وxadثna hاrون بن cabd الlahi الxamaal qala xadaثna روح بن cubaadة qala xadaثna شhcاab بن xajاaج qala samictu هisham بن زayd baa maqlay samictu anas بن malik yuxadiث ana yahuudiyata naag yahuudiyada jacala saman sun u gelisay fii laxmin hilib bay ku dartay uma atat bihi rasuul allah nabiga calayh salam bay u keentay binaxwi xadiidi khaalidin baabu istixbaabi ruqyati اlmariid qofka jiraan in lagu tufo waa wanaagsan tahay tufidda aad ku tufaysa ilahay baaba ku daaweyn kara ku caafin asagii maskaxdiisii mooraalkiisii baa degaaya marka ilahay in loo baryo lagu tufa way fiican tahay qaala xadaana zuhayr binu xarb waisxaaq bn ibraahim alxandali bn rahawey qaala isaqbarana waqaala zuhayr oo lafdu lahu asagaa lafdiga iska lehe xadaana jariir buu yidhi ibn cabdilxamiid ilabi can ilacmash sulaymaan binu mihraan can abi duxa muslim bni subayxin can masruuq bn lajdacin can caaisha radi allahu canha qaalat kaana rasuulu llahi sala allahu aleyh waali wasalam nabigu wuxuu ahaa ida ashtakaa markuu xanuunsado mina annaga xagga annaga insaanu qof markuu naga xanuunsado masaxahu biyamiini midigtiisa ku marin jiray gacanta midigtusaa u marin jiray gacantaasaaba baraka wadata nabiga calayh salaam midigtusaa u taaban jiray marka qofka haddaa wejiga u taabato isagoo xanuunsan madaxa laga hayo naxariis buuba dareemayaaba naxariis buu dareemi qalbigiisaa qaboobaya qaar baaba dadka markaad wejiga madaxa saa ugu saarto oo tirahdo ilaahu ka caafi ilaahu ka caafi ilmo ay ka imaanaysaa marka masaxow biyamiinihi uma qaala adhib ilba'sa ilaahu xanuunka tagsii irfic ilba's ilaahu xanuunka tagsii rabbannaasi yaa rabbannaas dadka rabbigoodii ahaayow almaliik almaalik alkhaaliq almaalik almudabir ilaaha abuuray ee mulkiye iska leh ee umuurtooda dadka maamulow ilaahu xanuunkan ka tegsiye qofkan washfi caafi anta adigu unbaa ashaafiy midka wax daaweeya caafiye laa shifaa shifaa ma jiro ilaa shifaauka daawadaada mooyeen waxa kaloo dhan waa asbaab weeye midkaad iday raalli ka tahay unbaa ku daawoobi intii kale haddaadan raalli ka ahen si walba haddii qofka loo dhakhtaro wax walba oo daawaaya dhakhaatiir iskugu imaadaan tiisi hadday tahay wax soo celin kara mare <clears throat> marka dambe dhakhaatiirta ceedan waan garan weynan andhaafiya waan garan weyna guriga geysta ayaa u dambaynaysa marka laa shifaa ilaa shifaawk shifaada daawadaada iyo caafimaadkaada mooye caafimaad dhaba ma jiro xaqiiqada waa kaagee eh. ilaahu caafi shifaan caafimaad laa yuqaadiru aan ka tegayn insaqaman jiro yacni caafimaad aan xanuun lahayn oon xanuun iyo tabardarri iyo aan ku saamayn damba ku lahayn oo si fiican u bogsado marka ducadii nabiga fiiri calayhi salaatu wasalaam tawasul weeyaan biasmaa illaah waana duca baaliqa oo xeeldheer wey falamaa marida rasuulu nabiga saas dadka uu tufi jiray kow markuu nabiga xanuunsaday waaqula uu jilcay aqula macnaa dacufa intuu xanuunka u dhiban doonay uu xanuunsaday deena uu daciifay uu tabar dhigay waxay leedahay akhadtu biyadihi gacanta nabigaan qabtay bay leedahay liasnaca bihi inaan ku sameeyo nahwa maa kaana yasrac siduu samayn jiray oo kale intaan gacantiisa ugu tufo inaan marmaryaan rabaa fantazaca yadah gacantiisa ayuu iga siibtay min gacantayda ayuu igala baxay nabiga waktigiisii baa dhammaaday waana ogyahay waa loo sheegay uma qaala wuxuu yidhi allahuma kfir lii wajcal lii maca arafiiqi laclaa dadka kalaaba waxaa laleeyahay nin weynwadkii waa yaqaanaa nin weynwadkii waa yaqaanaa dadka qofka markii lagu soo xaadiro oo tii u arko waa garanaya marka ilaah ku caafiyey iyo daawo ku daya iyo waxaaso dhan buu kasoo istaagaya wuxuu leey war ilaahay khaatumada iga barya tawxiidka iwaafajiyo codka hadalkii wanaagsan igu hanuuniyo ilahay tantuil laga kacayo meehe nabigaas toos baa loogu sheegay ma adduunkaad sii joogay mise waa ilahay agtiisa waxay aadaad rabtaa ayaa la yidhi nabiga alayh salaam faاkhtaara maa cinda allah ilah agtiisuu doortay waa kan allahuma kfir lii ilahu ii dhaaf wajcalnii waxaad igu yeeshaa igu dartaa maca rafiiqi laclaa rafiiq iyo muxuu ahaa asxaabta iyo saaxiibada wanaagsan ee sare kuwa inaan muraafiq la noqdo oon macooda ahdo ilah ugu dar kaanahu nabiga alayh salaam inuu milicsanaayo man yudic allaha warasuul faulaa'ika maca aladiina ancama allahu calayhi min alnabiyiina wasidiiqiina washuhadaa wasaalixiin xasuna ulaaika rafiiqa dadkaa wanaagsan ee wax lala rifiqo kuwa ugu fiicana kuwaasaan rabaa qaalad waxay tihi fadahabtu andur waxaan tagay inaan fiiriyo faidaa huwa qad qada waba go'ayba nafti waaba ka baxday nabiga sala allah alay waslam intaa markuu yiri nafti waa ka baxday xadaana yaxya binu yaxya qaala ahbaranaa hushaym bnu bashiir xa waxadaana abubakr bin abi shaybata wa abu kurayb qaala xadaana abu mucaawiyata xa xadana bishr bn khaalid xadana mxamed bn jacfar xa xadana ibn bashaarin qal xadana ibn abi cadi mxamed bn ibrahim kilahuma can shucbata xa وxadana abubakr bn abi shaybata abubakr bn khalaadin qala xadana yaxya huwa alqaطaan can sufyaan kulu haula can lacmash biisnaadi jariir jariir ibn cabdilxamiid dabi sanadkaa ku jira ayay dhammaantood intan mutaabacaynayaan midaarka xadiidka waa acmash bay iskugu imaanayaa mutaabaca taama wey amash baa la iskugu imaanaya wa fii xadiii hushaym shucba waxaa ku sugan masaxow biyadihi gacantiisa ayuu nabigu ku masixi jir qaala wa xadiidi athawri masaxuu biyamiinihi midigtiisa markuu nabiga calayh salaam qof uu u tago oo ku tufaayo midigtiisa ayuu saa u jiray isagoo ku tufaayo dana gacantaa u jiray nabiga alayh salam madaxa iyo wejiga iyo xanuunka meesha laga haysta iyo wa qaala fii caqibi xadiidi yaxya can sufyaan can ilacmash qaala faxadatu bihi mansuura mansuur baan u sheegay faxadaanii can ibraahim buu iga warramay nakaci can masruuq can caaisha min naxwihi way ismutaabicinayaan wy qaala waxadaanaa shaybaan bnu faruuqa qala xadaana abu cawaanata alwadax ibn cabdillahi yashkuri can mansuur ibni muctamir can ibraahim ibni yaziid nakhey can masruuq ibn ljdaciin can abu caaisha can caaishata um lmuminiin radia allahu canha ana rasuula allahi sala allahu alayh waalih wasalam kaana wuxuu a idaa caada mariida qof jiran hadduu nabigu soo booqdo yaquulu wuxuu dhihi jiray adhil ilba'sa xanuunka ilaahu tagsii raba annaas yaa raba annaas dadka rabbigii lahaayow ashfii caafi anta shaafii adiga wax daawayo caafiye laa shifaa ma jirto ilaa shifaauka daawadaada mooyeene caafimaadkaad shifaan ilaahu daawo siiya caafimaad laa yuqaadiru aan ka tegaynin saqaman xanuun caafimaad taama wey caafimaad taama ilahu siiya isku ducoyn jire sala allah alay ali wasalam waxadaanaahu abubakr bin abi shaybata wazuhayr binu xarb marka alfaadan mahuurada ee nabiga ka sugan in la xifdiyaa fiican oo qofka loogu duceeyo ilahay loogu baryo ilahay ha ku caafiyo bese waxaa ka fiican tanood barata kasii fiican وxadثna abubakr بن abi شhaybةa وزهyr بن xrb qala xadثna jrيir can mansuur can abi ضuxa muslimkaa soo maray weyaan ibnu subayx can masruuq bn اlأjdaعin can caaisha radي الlah canha qaalat kaana rasuul الlahi salى الlah عalيه alih wasalam wuxuu ida ata lmariid qof jiran hadduu u imaado yadcuu lahu inuu duceeyo qaala wuxuu dhihi jiray adib ilba'sa ilah xanuunka tagsi rab الnaas washfi anta shaafi laa shifaa ilaa shifaauka shifaa laa yugaadiru saqma wfii riwayaةi abubakr fadaca lahu waqaal waanta shaafi oo wow lagu daro qala xadani qasim bnu zakariya xadana cubaydاllahi bnu musa can israa'iil ibnu yunus ibn abi isxaaq asabeeci can mansuur ibni muctamir can ibraahim anakhaci wa muslim ibnu subeyx abu duxa oo ku tafanunaya mara abu duxa buu ku dhihi mara muslim buu ku dhihi mara ibnu subeyx buu kugu dari can masruuqin masruuq ibn lajdacin can caaisha radi allahu canha qaalat waxay tihi kaana rasuulu llahi sala allah alay slm midli xadiid abi cawaanata wajariir abi cawaanat alwadaac iyo jariir bn cabdilxamiid ayaa la wada mutaabicinaya mansuur ardadiisiiba hadda ismutaabicinaysa qaala waxadaana abubakr bin abi shayba wa abu kurayb walafdu labi kuraybi qaala xadaana ibnu numayr xadaana hishaam can abiih can caaisha ana rasuula allahi sala allah alayh wasalam kaan yarqaa bi hadi ruqya ruqyadanuu nabiga tufi jiray adabilbaas rabannaas biyadika alshifaa gacantaadii shifa ku jirta caafimaadka laa kaashifa lahu wax faydi kara xanuunkan ma jiro ila antaadiga mooyaane laysa laha min duuni illahi kaashifa qof aan ilaahay oo caafin kara qofkan ma jirto ayib qaala waxadaana abu kuray maxamed bn اlcalا qaala xadaana abu usama xamaad ibn usama taxaw xadaana isxaaq ibn ibrahim akhbarana ciisa bna yunus ibn abi isxaaq israa'iil baa soo maray israa'iil ibna yunus bay walaaliyihin ciisaha ibn abi isxaaq isabeci weeyaan abu isxaaq isabeec camar bn cabdillahi madani yay ku abtirsadaan kilaahuma can hishaam bihada اlisnaad midlah qaala baabu wuxuu ku saabsan yahay ruqyat اlmariid qofka jiran oo lagu tufo bilmucawadaat waxyaalaha ilaahay lagu magangalo gaar ahaan mucawadaad waxaa caan ku ah saddexdan suuradood qul huwalla iyo barbalfalaq iyo barbalnaas yaa mucawadaad la yidhaahdaa wanafdu laguna tufo u fiirso markaad qur-aanka qof ku akhrinayso qur-aankuna ha iska dareerinina ku tuf qur-aankaad akhrisay barakadiisii candhuuftaa yarta ama neeftaa iyo fuuftaasi qofka gaadhaysa halkaasuu ilaahay ku caafinaya qofka saa wey in qur-aankuna aad ka akhriso intaad dhawaaqdo keliya maaha ama cajal intaa u daartoon faraha oga qaado tufid baa la rabaa raaci xadaanii sulayd binu yuunus wa yaxya ayuub qala xadaana xamaad bnu cabaad can hishaam bn curwata can abi curwa bn zubayr can caaisha radi allahu canha qaalad waxay tihi kaana rasuulu llahi sala allahu aleyh waali wasalam nabigu wuxuu a idaa marida markuu jirada axadu min ahlihi qof ehelkiisa ka mida hadduu xanuunsado nafaha caleyh wuxuu ku tufi jiray bilmucawadaad buu ku tufi jiray bifalqi birbinaas qulwalana waa lagu darayna waa kii isku tufi jiray nabiga calaih salaam falamaa marida maraahu markuu nabigu jiraday jiradiisii alladii maata fiihi uu u dhintay jacaltu waxaan guda galay bay leedahay caaisha anfufu calayhi inaan ku wa amsaxuu biyadi nafsihi gacantiisii naftirkeeda isaga u lahaa ayaana saa u marinayay liannaha gacanta nabiga yaa kaanad acdama ka weyn barakatan xagga barakada miyadii gacantayda inaan gacantayda ku tufoon marmariyo ta nabiga calayh salam baa iga baraka badan tiisaa marmarinayay fii riwaayati yaxya bn ayub bimuawadaat muawadaat mucawidaat rabbi acuudu bika min hamazaati shayaaطiin waacuudu bika rabbi an yaxduruun mucawadaadkay ka mid tahay waxyaalaha ilahay lagu magangalo fara badan yihiin xadaana yaxya bnu yaxya qaala qara'tu cala malik can ibni shihaab can curwa can caaisha radi allahu canha أن anabiya sala allahu alayh waalih wasalam kaan wuxuu ahaa ida ishtakaa yaqra markuu nabiga calayh salam xanuunsado yaqra'u calaa nafsi asaga isku tufi jiray bilmucawadaad qofka asagaa isku tufaaya taasaa weliba sii sii xeel dheer maxaa yeele qofka naftiisa daacad buu yahay ikhlaas iyo qalbi buu u hayaa inaad adiga wax isku tufto oo isku akhriso ood adi iscilaajiso yaa aad iyo aad u wanaagsan aad iyo aad u tufana waa bannaan tahay lakiin hadduu asaga isku tufo oo isku akhriyo dee waad garanaysaa qof xanuunsan oo asaga maaragtay isku tufaayo qalbigiisa waxay ka soo go'ayaan wayanfuhu markaasuu isku tufi jiray akhrinta markuu akhriya kadib tufuu buu isku dhihi jiray nabig alay slam marka candhuuf weynna ma sii aha riwaayaad waa imaan doontaayoo qolo e, candhuufta loo aruuriyay saxaabiga ijtihaadkiis inay tahay inuu marfuuc noqdo nabiga uu maqlay calayh salam inta waa dhici karta laakiin asalka waxaa weeye waa afuuf yar weeyaan candhuuf yar la socoto candhuuf weyn la soconin wayanfufu falama ishtada wajacahu xanuunkiisii markuu daraado markuu daraaday xanuunkii nabiga aad u cuslaaday kuntu aqra calayhi anaa ku akrinay wa amsaxu canhu biyadihi gacantiisaana marmarinaya rajaa barakatiha barakada gacantiisaanoo rajaynaya waxadaana abu daahir waxarmala qaala ahbarana ibn wahbin ahbarana yunis xa waxadaana cabdu bn xumaydin qaala ahbarana cabdrazaq ahbarana macmar xa waxadaanii maxamed bin cabdilahi bn numayr xadaana ruux bn cubaada xa waxadaana cuqba bn mukaram alcamiy axmed ibn cuhmaan annawfari qaala xadaana abu caasim annabiil daxaaq bn makhlad kilaahuma can ibni jurayjin cabdilmalikin qaala ahbarana ziyaad kulhm can ibni shihaabin biisnaadi maliki naxwi xadiiih walaysa fi xadiidi axadi minhum rajaa barakatiha ila fi xadiidi malik maaligga la mutaabacinaya basaa ziyaadada wata inta kale raacaysa sire mayna sheegin rajaa barakatiha ziyaadatu iqa maqbuula waay wuxuu ziyaadaha qofka raawida iqada ula yimaado waa la aqbalaya maa lam takun mukhaalifatan liriwaayati iqaat hadduuna khilaafsanayn hadduuse khilaafa waxay noqonaysaa shaad bay noqon wa fii xadiidi yuunus wa ziyaad ana nabiya sala allahu aleyh wasalam kaana nabigu wuxuu aha ida shtakaa nafaha waxau ku tufi jiray calaa nafsihi bilmucaawadaad wamasaa canhu biyadi gacantuu ismarin jiray intuu suu tufo iyuu gacantaa u marin jiray nabiga alayh salaatu wasalaam jirhkiisaa u marin jiray waa hadyigii nabiga waa sunnadii nabiga alayh salaam waa arrin bannaan oo wanaagsan qofka sidaa yeela baabun wuxuu ku saabsan yahay istixbaabu ruqya tufiddu waa wanaagsan min alcayn isha layska tufo cayuunta waannamla boogaha qofka ka soo daadanaya waalxuma qaniinka oo waxyaalaha sunta leh qofka hadday qaniinaan waannadra fiirada qofka la fiiriyey cayntaasay soo gelaysaa iyaduna qaala xaddaana abu bakr bin abi shayba xaddaana caliy bn musir can ashaybaaniy abu isxaaq ashaybani sulaymaan bin abi sulaymaan alfayruus can cabdiraxmaan bin aswad ibn yaziid annakhaci can abihi abiisu alaswad ibnu yaziid annakhaciha qaal sa'altu caaishata waxaan su'aalay buu leeyahay can iruqyatu fitaanka faqaalat waxay tihi rakhasa rasuulu llaahi baa ruqseeyey sala allah alay wasalam marka hore waa diiday wuxuu yidhi iska joojiya waxyaalo shirkiyaada oo gaalnimo ah oo bannaaneen bay jaahiliyada isticmaali jireen kadib wuxuu ogolaaday isagoo oo oh, sharciga la waafajinayo liahli beyti min alansaar reer reer ansaareedoo yidhi annaga tufidaan caan ku nahay waa u ogolaaday nabiga calayh salaam fi ruqyati tufid min kulli dii xuma wax allaala wixii sun leh ayay tufi jireen loogu yeeri jiray waa u ogolaaday kol haddii ruqyadii iyo waxaan la tufaayo ay sharciga waafaqsan yahay dhibaato ma laha buu nabigu sala allah aleh wasalam qala xadaana yaxya bnu yaxya ahbarana hushaym bnu bashiir can muiira muiira bn miqsam can ibraahim naqaci alaswad yaziid naqaci asaguna can alqama can caaisha radi allahu canha qaalat caaisha waxay tihi rakhasa rasuulu llah nabiga calayi salaam wuxuu u ogolaaday markiuu diiday kadib liahli beyti min alansaari fi ruqyati tufiid min alxuma waxyaalaha qaniinka alxuma waxaa la yihahdaa xayawaan daata sumuum wax sunta leh ee qaniinka ah ee ladqi iyo mxuu ahaa ayaa la yidhaahdaa daata sumka ayaa xuma la yidhahdaa qala xadaana abubakr bn abi shaybata wazuhayr bn xarbi bn abi cumara yaya maxamed bn yaxya alcadari walafdi bn abi cumara qaluu xadaana sufyaan ibn cuyaynata can cabdirabbihi bn saciid can camrata binti cabdiraxmaan can caaisha radi allahu canha ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam kaana wuxuu ida shtaka alinsaanu shaya qof hadduu xanuun sheegto minhu xaggiisa ka mid ah ow kaana bihi qurxa ama boobe iyo wax saas oo kale ay ka soo daataan aw jurxun ama dhaawac iyo nabargaari wax gaadho qaala nabiyu nabiga calayh salaam wuxuu dejin jiray sala allahu aleh wasalam qaaladan macnaa sanaca waa wadaca wey qaala nabiyu sal ly slam nabiga wuxuu dejin jiray biisbicii fartiisa haakada sidaas haakadadii baa lagu fasiraya sufyaan wa wadaca sufyaanu sufyaan isagoo haakadaade fasiraya wuxuu dejiyey sabaabatahu farta farmurugsatada iyo bilardi dhulka saa u dhigay uma rafacaha kor buu u qaaday saad ka fahmi doonta xadiidkana fartaa marka dhulka la dhigaayo candhufaa la socota candhuftiisu nabiga saa u saaray fartii ku qaaday caradiina saasuu geliyey hadduu geliyey uma rafacaha kor buu u qaaday fartii oo carro wadatay xanuuftiisii barakaysnayd markaasuu deena wuxuu yidhi bismi illaah magaci ilaahay annagoo cuskanayna turbatu ardinana ardadaanada turaabteedii biriiqati bacdina barkaana candhuuftiisana lagu daray turaabta liyushfaa in lagu daaweeyaana u cuskanaynaa bihi arrinkaas yastaqiimuna kaanaga jiran biidni rabbina rabbigaana idankiisna uu ku bogsoodo marka caruuftii iyo caradii iyo ducadii buu isku daray markaasaa meeshii nabarkeed yuusaa u saaraya rasuulka calayh salaam marka asraar iyo xikan baa ku jirta allahu aclam kunhaha ilahay uu ogyahay lakiin nabigu saas u dhiijay calayh salaam canuuftiisii iyo caradii uu ku qaaday meeshii xanuunaysay boogtaheed ama nabarkaheed busaa u saari markaas markaasuu ku aqrinaya bismillaah magaca ilaahay baan ku daaweynaynaa turbatu ardina ardadaana dhulkaanaga madiine ardanaada khaasu bilmadiina waa la yidhi waqiila jamiica alaraadi dhulkao dhanba waa la yidhi biriiqati bacdina bacdigaas qaar annaga naga candhufta annaga huwa rasuulu bacdiga lashayr waa nabiga waa la yidhi waqiila kul sulaxaa dadka wanaagsan oo dhanba candhuuftooda lagu daray biyushfaa bihi saqiimuna kaanaga jiran in lagu daaweeyo biidni rabbina taas waa ina qalbigaada ka bixin markaad dhakhtarta dadka daawada siinayso bismi illah inaad tirahdaa la rabaa biidni rabbinaada aad tiraahdo inaad magaca ilaahay cuskato ilaahay idankiis in wax lagu daawoobana aad niyadda qabsato nin aan garanaya hadda aniga oo markii loo tago oo dhan bismillaah ilaahay kugu daaweeyo raacinaya hadihi caqiidat lmuslim qofka caqiidadiisi wey kolse hadduu intuu maaragtay qofku wax ismoodo uu yidhahdo daawada ayadaa waa daawo la yaqaano oad ku daawoobaysaa ood ku caafimaadi asagaba uu jasbi sameeyo xoogow meeshaas khalal baa soo gelaya marka arrimahan ayagaa waxaa loo kaashan rabbi subxaanahu wa tacaala si markaa shaqadaadii iyo howlahaadii ay u noqoto tuwa muwafaqoo khayrkii wanaagii waafaqay addoon alla ku xihan noqo qaala ibn abi shaybata yushfa waa lagu daaweeya wa qaala zuhayr yushfa in lagu daawey saqiiman oo kale jiran qala xaddaثna abu bakr bn abi shayba وabu kurayb وisxaaq bn ibrahim qala isxaaq abarana wqala abu bakr وabu kurayb wlafd lahumaaye xadaثna mxamed bn bishr can miscar bn ibn kidaan qala xadaثna maxmed bn khalid can ibn shadaad cabdulahi baa ladhaha cabdullahi bn shadaad can caaisha caaishata um اlmu'miniin radia allahu canha ana rasuula اllahi salى اllahu alيh ali wasalam kaana wuxuu ahaa yaamuruhaa caaisha uu amri jiray an tastarqiya min alcayn isha inay ka tufi dalabto tastarqiya min annaas dadka yaqaana tufidda inay u tagto oo isha laga tufo an tastarqiya ay an tatluba man yarqi qof tufa min alcayni isha ka tufa inay dalabto y raadsato waxay dhihi jire nab qof kugu tufa raadso sala allah alيh ali wasalam qaala xaddaana moxamed bn cabd ilah bn numayr qala xaddaana abi xaddaana miscab bihadr isa mila qala xadana ibnu numayrin qala xadana abi xadana sufyan macmed bn khalid an cabdillahi bn shadaad can caaisha qaalat kaana rasuulu llahi sala allah aleh wasalam wuxuu yaamuruna kii amra an astarqiya inaan tufi dalba min alcayni isha laguu tufo lagu tufadheh naas odhi jira nabi aleh isalaatu wasalaam wahuwa rasuullah isagoo rasuulka ilahi calayhi salaam marka qofka asagoo qur-aanka yaqaano culuma oo hakadaa uu dhihi kara wakaale igu tufa qofba iga xanuunsane dhibaata ma leh dadku waxaa u kala maaragtay howlahaasi waaba la sii kala yahay qaar baa waan arki doonaa qaar waa soo marraybe oo xanuunada qaar iyo eh, meelaha qaar dad baaba ilaahay subxaana wa tacala ku karaameeyey inuu looguba yeedho looguba yeedho ayib qala wxadaana yaxya bn yaxya abarna abu khaysama can caasim alaxwal bn sulaymaan an yuusuf bn cabdillahi can anas bn malikin fi ruqa tufidi qaala rukisa fi lxuma waxaa loo ogolaaday in la tufo xumadii waxay sun tahay qaniinay qofka wanamla boogaha qof ka soo daata walcayn isha waxyaalahaas o dhanba waa laska tufayaa way bannaan tahay qaala waxadadana abubakr bin abi shayba xadadana yaxya bn aadam can sufyan xaw xadadana zuhayr bin xarb xadadana xumayd bin cabdiraxmaan qaala xadadana xasan wa ibnu saalixin kilahuma can caasim ibnu sulaymaan alaxwal can yuusuf bin cabdillahi can anas bni malikin qaal rahasa rasuulu llahi sala allah aleh wasalam wuxuu ogolaaday oo rugseeye ogolaaday fi ru'yati fitaan min alcayni isha iyo walxumati sunta iyo waxa sunta qaniinka qaniin iska dheh walxumati qaniinka waxa sunta leh walnamlati iyo boogaha wa fii xadiidi sufyaan yuusuf bn cabdillahi bn xaarif bn qaal xadathana abu rabic sulaymaan bn daawuud alcataki xadathana muxamed bn xarb qala xadathanii moxamed bn waliid الzubaydi can الzuhriy moxamed can curwa bn zubayr can zaynab binti umi salma can umi salma zawji الnabiy sala اllahu alيh wasalam ana rasuula اllahi sala اllahu alيh wali wasalama qaal lijaariyatin nabiga gabadh fi bayti ummi salama ummu salama xaaskiisa gurigeeda gabarh joogtay ummu salamadii zawjil nabiyi nabiga xaaskiisa ahayd gabarh gurigeeda joogtay oo ra'aa uu ku arkay biwajiha wejigeeda safca wejigeeda wuxuu ku arkay safca isbeddel wejigii qofkii oo sidiisi ahayn guduud madow ku dhex jiro sufro safcada waxaa la asalkee wax madow xigeena sufrona waa inoo imaan doontaa marka midab yar jaalla ah oo madowna mugdina madowna ku yar jiro oo midabkii qofka aan ahayn buu ku arkay taqayur fi lwajhi faqaala nabigu wuxuu yidhi bihaa nadra waa gartay nabiga alai slam gabadhan waxaa ku sugan dayitaan waa la fiiriyey waa la arkay waa la ileeyey fastarquu utufi dalba dadka ruqyada yaqaana ah, fastarquu yacni biwajhiha waxaa ku sugan sufra ah, taqayurkaa isbedelkaas midabkaas ayaa u dhacay wejigeedii xadaanii cuqba bnu mukaram alcamiyu qaala xadaana abu caasim annabiil can ibni jurayjin qaala wa akhbaranii abu zubayrin oo samica jaabir bn cabdillahi yaquul rakhasa nabiyu sala allah alayh wasalam wuxuu u ogolaaday liaali xasmin qaws reer xasmin la yidhaahdo fii ruqyati alxaya masaska iyo abeesooyinka tufidooda ayuu u ogolaaday jaahiliyadii baa lagu yaqaanay markii qof dhag laga siyaba war noo doona reer hebel qof reer hebel ma jooga reer aal xasmiah abeesooyinka lagu yeedhi jiray saan bay gacanta u marinayaan ah way ku tufaayaan beri'a biidni illah waa bogsan jireen markii deena la yidhi ruqyadii aad wadateen shirkiyaad bay wadateen joojiya ayagoo socday nabiga isu soo shubayn oo arrintanaan samayn jiray waana lagu bogsan jiray keena buu yidhi waxaad akrinayseen markuu dhegaystay wuxuu yidhi shirki kuma jireen wada wada buu nabig alayh salaatu wasalaam marka qofka haduu yahan garabaa lagu yeedhaa maskaabaan aqaana dabkaabaan ah, ilaahay xaggayga yaa lagu yeedhaa hadduu yidhaha hala yaabin qofka meel baa ilahay loo gelini karaamada iyo qabuulka loo gelini guud ahaanna qofka inuu qofka anfaco unbaa la rabaa ilahayna uun eed ka gelin iyo shirki iyo kufri inuu ku dhicin wa qaala liasmaa binti cumays asma bintu cumays wuxuu nabiga ku yidhi ninkii jacfara nabiga ilmaadeerka ahayan baa ka dhintay oo u horreeyey carruur bayna u dhashay oo kooxay u dhashay cabdullahi uu ka mid yahay moxamed ka mid yahayo marka wuxuu ku yidhi nabiga wuxuu ku yidhi maa lii ara maxaa dhacay oon arko ajsaama bani akhi walaalkay jacfar wiilashiisii iyo carruurtiisa inay jidhkoodii baarica ay tahay mid daciifa maxaa carruurtan maxaa lasii miiraayo ciyaalkan la miiraayo maxay tahay ee aad mooddo tusiibuhum alxaaja ma gaajo iyo baahibaa sidan u gashay wuu weydiiyey qaalad waxay tihi asma laa maya gaajo mayna arkine walaakin alcaynu ishaa tusricu u degdegta ilayhim ayaga u fiirso ah, isha u degdegta innaga waan dhahnaa hebel isha u degdegta hebel waxaa weeyaan eh, yaa la dhihi kuna haddii si walba loo fiiriyo wax waxba ma gelay kuna saa haddii loo soo dhacaya tusricu ilayhim caynta iyo isha u degdegta qaala nabigu wuxuu yihi arqiihim warka tufi u tufa haloo tufo ama adigaba ku tuf arqiihim u tuf qaalad waxay tihi facaradtu calayhi nabigaan u bandhigay waxaan ku tufi lahaa bal iga dhegaysa waxaan raba inaan ku tufo waa ka dhegaystay faqaala arqiihim sax weeya ku tuf dhib ma lahay ku tuf ayb qaala waxadaanii moxamed binu xaatim xadadana ruux binu cubaada waa hooyadii carruurteeda ku tufaysa wey oo meel kale la aadeen tufidu way saalan tahay qala xadadana ibnu jurayjin qala akhbarana abu zubayr moxamed bin muslim anhu samica jaabir bn cabdillah yaquul arkhasa الnabiyu sala اllah alيه wasalam fi ruqyati اlxaya masaska iyo abeesooyinka qariinkooda in laga tufo libani camar niman reer bani camar binu xasmi la yidhaahdo ala xasmi ayuu u ogolaaday wuxuu yidhi masaska idinka idigu oga ayaa tufi jiray marka waa loo ogolaaday qaala abu zubayr ba wuxuu yidhi wasamictu jaabir bna cabdillahi yaquul ladaqat rajulan nin baa waxaa qaniintay mina naga mida caqrabu hingarabaa qaniinay sayday hingaradan afka hore waxba kuma qaniino dadka seyntan dhuuban buu dadka ku saydhaa marka caqrabu baa sayday oo ku dhuftay wanaxnu juluus annagoo la fadhina maca rasuuli sal slam la fadhina yaa nin hangarada dhaka siiyey faqaala rajulu nin baa wuxuu yidhi juulasadii kamida meesha fadhida yaa rasuul allah arqii muka tufaa waan aqaanaaye qaala wuxuu yidhi man istadaaca qaacida kuliya somaart man istadaaca cumuum bay ka mid tahay mantu adiga keliya meehe nin allaar ninkii wax isku haya oo walaalkii anfici kara anfaco man istadaaca qofkii kara minkum idinka inaga mida an yanfaca inuu anfaco waakhaa walaalkii falyafcal ha sameeyo qofkii walaalkii anfici kara xanuunsan oo aa leh anfici kara ama irbada haku dhufto ama haku tufo ama gacantaba ha mariyo ilahay u baryo qofkii anfici kara falyafcal ha sameeyo qofkanu xanuunka iyo dhibka ilahay ka qaado maa muhima haddiiba yadigaba aad xoogo waasi ku tacdaaran tahay lagugu yaqaano sax wey waxadaanii saciid bnu yaxya alamawi qaala xadaanaa abi qala xadaana ibnu jurayc cabdilmalik bihada isnaad mila wayra anahu qaal faqaala rajul min alqowm nin qoomka ka mida ah wuxuu yidhi arqiihi ya rasuul allah makutufa walam yaqul arqi qaala xadaana abubakr bin abi shayba wabnu saciid alashaju cabdullahi bnu saciid qaala waxay yidhahdeen xadaanaa wakiic ibnu jaraac can axmed sulaymaan can abi sufyaan dalxa binu naaficin can jaabir bni cabdillaahi radia allahu canhuma qaal kaana lii khaalun abti baan lahaa buu le jaabir yarqii tufa min alcaqrabi hingaralaha hingaralaha loogu yeeri jiray oo dhihi jiray kaalay waa qofaan inaga qaninayn oo tuf baa la dhihi jiray macruuf buu ku ahaa fanahaa rasuulu llahi sal l slam baa wuxuu reebay can iruqa tufidii jaahiliyada ee shirki iyo kufriga ku dhex jirtay ilaahay kayrkii in loo yeero hebelow la dhaho ama qabri lala aado waxaasoo dhan buu nabiga mamnuuca oo yidhi ilahay keliya lagu xidhnaado qaala fa ataahu abtigayoo socda ilaa arrimahaasu ku shaqaysan jira oo tufidaasa lagu yaqaanay haddii arrintii la joojiyey howlihiisii cilaajkiisii nabiguu u yimid faqaala wuxuu yidhi ya rasuula allah inaka nahayta can iruqa tufidii baad reebtay baan maqallay ood reebtay guud ahaan cumuuman wa arqii min alcaqrab anigu hingaralaha unbaa laygu yeerao dadka ka tufaa ka warrama faqaala nabigu wuxuu yidhi man istadaaca minkum an yanfaca akhaah ninkii walaalkii inuu anfaco kari kara falyafcal ha sameeyo bishart waxaad tufayso aad akhrinayso waa inuuna shirki iyo ilaahay kayrkii ku jirin qur-aanka alle iyo adkaartii ku akhri taasumaa la ogol yahay waxadaana cuثmaan bin abi shayba qaal xadaana jariir can acmash bihada islam midla qof kastoo marka cilaaj iyo waxbaan akhriyaa yidhaahdo waxaad akhrinaysa maqashiin baa la dhihi hadduu wixii wax saxa yahay qur'aan yahay adkaar yahay wax wanaagsan yahay banaanka laga maro waxna waa ku qaadan karaa oo sharcigaaba ogol dhib ma laha laakiin waa in aadaabta sharciga la ilaaliyo aadaabta sharciga waa in la ilaaliyo in wixii ay isku bedesho mahrajaan isku bedesho meel muxuu aha riwaayad oo kale isku bedesho ya sax ma aha ah, meesha waxaa la rabaa ilaahay baa laisku bihinbihinaya la baryaaya dad jira baa wax loo tuufaaya waa in taqwadii ilaahay iyo xishoodkii iyo xijaabkii iyo asuraantii iyo ikhtilaaf la arrimaha sharciga aadaabtiisa waa in la ilaaliyaa qofkii inuu maarata qofka ajnabiga gacanta iskala galo wxii oo raggii dadkiisii la heli karo ama haween ama rag intaba ay heli karaan dhex boodo waxaan jirin uu maarata akhriyo mararka qaarkood uu qur-aankii si khaldan u akhriyo waxaan macnihiisaba la fahmayn uu ku dhawaaqo ya arrimaha noocaas oo kalea ama ikhtilaad meesha u dhaco taas ayada lama ogolo qur-aankii oo la fahmi karo adkaartii adciyadii oo la fahmi karo arrimaha ayadaha lala imaado ah, intaas waa ku filan tahay qofka inuu ku dardaro sax maaha dayib وxadثna cثman بن abi shayba qal xadثna jrيr عن أcmش bhada isناadi mثl xadثna abu kurayb mxamed بن الclى xadثna abu mucaawiya xadثna أxmed سlayman can abi sufyan dلxa بن naafic can jaabir qaal nahaa rasuul الlahi salى الlaه عليه وsلم wuxuu reeb can الruqى tufidii buu marka hore joojiyey sadan lidariica fajaءa aalu camr bn xasmin oo qulquli baa u yimid ilى rasuuli الlah nabiga عalaيه السلام faqaaluu waxay ku dhehen ya rasuul الlah inahu shaaniya kaanat cindana agtaanada waxaa taalay ruqyatun tufitaanna naga aqbalo narqii waxaan tufi jirray bihaa ruqyadaasi min alcaqrabi hingaralaha ayaan ka tufi jirray qofka waa kici jiray wa inaka nahayta can iruqaa tufidii oo dhan baad camimtay ood reebtay wa qaala wuxuu yidhi facaraduu calayhi u bandhigayso keena waxaad akhrin jirteen bani maqashiya markaasi nabiga ku dul akhriyeen cardi fa wuxuu yidhi maa araa ba'sa wax dhiba ani igama muuqdo ah, waxaad akhrinayseen dhib igama muuqdo kol haddoonan dhib lahayn akhriya man istadaca minku an yanfaca akhaw falyanfac baabun laa ba'sa biruqa tufidu dhib ma leh maa lam yakun fiihi shirku wakaa shirki iyo kufri iyo gaalnimo iyo wax ilahay hayrkii haduuna ku dhex jirin tufidu dhib male xadana abu daahir axmed bn cmr abarana ibn wab abarana mucaawiya bnu salix an cubaydiraxmaan bnu jubayr can abi an cawf bnu malik alashjaci qaala kunaa narqii waxaan tufi jirnay fi ljaahiliyati ayaan tufidan aan ku shaqaysan jirnay faqulnaa yaa rasuula allah kayfa taraa seed u aragtaa fii dalika waxaan tufi jirnay faqaala wuxuu cariduu calaya iyo bandhiga ruqaakum tufidiina qofka in laga hesboodo sax maaha waa in la yihahdo waxaad aqrinaysaa maqashii laa ba'sa biruqa tufid dhib malehe maa lam yakun fiihi shirkun hadduuna shirki wuuna ku jirina soo maarta wallah aclam wsala allah wslama cla nabiyina mxamed wcala alih wsaxbi ajmaciin wabilahi towfiiq